بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا walaalayaal waxaynu ku guda jirnay silsiladii khaalid ibn lwaliid almakhsuumiy taarikhnololeedkii aynu ka waramaynay khaalid ibn lwaliid oo ahaa sayfullahi lmasluul seeftii allah ee galka la-ayd walaalayaal xalqadantii ka horreysay waxaynu kaga soo warramnay qaswu fatxi maka duulaankii lagu furanayay magaalada barakaysan ee maka almukarama iyo sidii uu uga qayb galay khaalid ibnulwaliid furashada waxaan kale wax ka tilmaamnay khaalid ibnulwaliid oo markaa soo burburiyey sanamkii cuso la dhihi jiray ee ooli jiray deegaanka nakhla waxaan kaloo wax ka tilmaamnay yacni qadiyadii reer bani judayma ee markaa yacni si dadkii sida muslimiinta sida qaldan loo laayay arrintaana waynu ka warramnay walaalayaal khaalid lama casilin xilkiina lagama qaadin lagamana xayuubinin subxaan allah ee nebigu mansabkiisii iyo hogaannimadiisii iyo imaaradiisii waa u daayey sala allahu calayh wasalam markii haddaba la furtay magaalada maka nimankii quraysheed markaa laga gacan roonaaday ayaa waxa ay u cuntumi weyday guusha weyna intaa la egi qabaa'ilo kale oo carbeed oo magaalada maka markaa ka agdowaa qabaa'iladaas waxay ahaan reer beni hawaasin iyo reer taqiif oo deganaa magaalada daa'if iyo qabaa'ilo kaloo badan oo carbeed oo reer bani nasri iyo reer jushum iyo sacad bani bakri qabaa'ilo badan ayaa markaa ay u cuntami weyday arrintaasi warkaa way isu soo urursadeen waxay dhaheen maxamed baanu weerar ku qaadaynaa nin baa madax u ahaa la dhihi jiray maalik ibni cawf ninkan malik ibni cawfna wuxuu soo ururiyey sidoo kale dhammaan raggii meesha marayay dumarku ay wada qabeen iyo carruurtoodiibuu meesha keenay iyo xoolahoodii markii la weydiiyey lagu dhahay war xoolaha xaggaadki maxaad u keenaysaa goobta dagaalka war carruurta iyo dumarka maxaad goob dagaal u keenaysaa wuxuu dhahay waa si ay ugu dhiiradaan oo ay maxamed maanta isaga dhiciyaan ayuu yidhi sidaas uu fudwooday qoomkiisii walow uu jiro oday markaan qabailka reer bani hawaasin ka mid ahaayo durayda la dhihi jiro oday waayeel oo indhabeelay oo markaa subxaan allah kala teliyey ninka la dhaa malik ibni cawf in aanu caruurta iyo dumarka goobtan dagaalka aan la keenin wuu diiday markaa ninkii la dhihi jiray malik ibni cawf sidii baanu markaa ku adkaystay ciidankii markaa carbeed ee reer bani hawaasin way is urursadeen waxay yimaadeen waadiga ama togan loo yaqaano xunayn xunaynna wuxuu u dhow yahay walaalayaal magaalada maka ayuu dhowr iyo toban mayl u jiraan weliba khaasatan dhanka buurta carafo marka laga soo baxo xagga marka laga socdo waa waadi ama tog ku yaalla wey nebigana calayhi salaatu wasalaam warkii ayaa gaadhay dabadeedna yacni wuxuu urursaday ciidamadiisii sagaal iyo toban maalmood kadib markii uu furtay magaalada maka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo baxay magaaladii maka uu kasoo baxay isagoo kuusoo wajahan halkan markaa nimanka carbeed ay isku soo urursadeen waxay ahayd maalin sabtiya bishii shawaal lixdeedii sanadkii sideedaad ee hijiriyada ayuu nebigu soo baxay isagoo ay la socdaan ciidamo tiradoodu ay gaadhayso laba iyo toban kun oo ciidan subxaan allah markii hore uu imanaya magaalada maka waxay ahaayeen toban kun labadan kunna waxa weeye waa dadkii reer quraysheed iyo dad markaa xadiidu cahdiya yacni dad diinta cusub diinta ku cusub weeyaan oo markaa soo raacay ciidanka walaalayaal haddaba markii labiyo toban kun oo ciidan ay muslimiintii ay noqdeen ayaa waxaa soo galay markaa isla weyni waxayna dhaheen maanta nalama jabinayo ayay dhaheen subxaan allah maanta nalama jebinayo ayagoo dib u xasuustay goobtii dagaalkii beder ayagoo saddex boqol oo nin ah in ay ciidankii reer qurayshyada kun iyo dheeraad ah in ay jebiyeen subxaan allah waxay leeyihiin maanta dhowr iyo toban kun oo qof baabanuna waana markii ugu horreysay ee muslimiinta tiradoodu ay ka tiro badan yihiin ciidamada colka ah ee kasoo horjeeda marka waxay leeyihin lama jebinayo subxaan allah arrintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu necbaystay wayna ku adkayd waana arrinta keenaysa marka inay muslimiintu bilowga horeba ay jabaan markaa walaalayaal ciidamadii markaa muslimiintu way soo baxeen waxay yimaadeen waadigii ama toggii markaa xunayn la dhihi jiray ayay yimaadeen markii ay kusoo daadegeen waxaa hogaaminayey oo ciidanka faranta hore ka dagaalamayey waa khaalid ibnu waliid sayfullaahi almasluul khaalid ibnu waliid oo seeftii allah ahayd iyo qabiilkii markaa uu hogaaminaya reer bani sulaym inta badanna qabiilkan waxa ay u badnaayeen yacni dad markaa xadiidu cahdiya dad markaa diinta ku cusub sidoo kalena goobo dagaalaan muslimiinta markaa la joogin ayaa u fara badnayd markaa walaalayaal ciidankii markuu toggii uu soo maray ayaa hal mar keliya waxa isqabsaday warmo iyo fallaadho iyo shiish sida roobka ugu soo daatay ciidankii muslimiinta leanno habeenkii ayaa ninkii maalik ibnu cawf intuu waadigii galay ayuu kamiino iyo dhufaysya uu sii samaystay meel kastoo laga soo gelayo ciidan ayuu sii dhigtay markaa walaalayaal markaa ciidankii muslimiintu oo aan ogeyn ayaa mar keliya weerarka noocaasa lagu soo qaaday oo sidii hal nin ayaa lagu soo booday arrintaasi waxay keentay markaa jab ayay keentay muslimiintii way firdhadeen qaar ka mida way yaaceen subxaan allah ilamaa iyo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii kusoo hadhay gebigooduba tiradoodu ay gaadhaysay siddeetan nin qolo kalena ama riwaayo kale tilmaamaysa boqol nin inay gebigooduba ahayn oo ah muhaajiriin iyo ansaar subxaan allah markaa waxaa soo baxday haddana shajaacadii iyo geesinimadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadeedna intuu kaxaystay markaa baqashiisii oo uu isagoo saaran ayuu wuxuu lahaa ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmutallib ayuu leeyay aniga weeye nebigu beenna maaha taasi buu leeyay waana wiilkii cabdimutalib dhalay waa aniga ayuu leeyay wuxuuna joogaa goobtii dagaalka nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisiina markaa nebiga ciidankii muslimiinta badankoodii way yaaceen oo way firdhadeen subxaan allah oo markii hore waa la jabay walaalayaal dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray markaa cabaas ibn cabdilmutalib nebiga adeerkii oo ka mid ahaa dadkii markaa nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam ayuu faray nebigu inuu cod sare uu ku dhawaaqo cabbaasna wuxuu ahaa yani nin jahiiri sawt nin aada u cod dheer oo gaadhsiin karaya markaa dadka o dhan marka cabbaas ayaa dhawaaqay oo u yeedhay muslimiintii kolkuu cabbaas dhawaaqay bay dib usoo rogaal celiyeen muslimiintii dib bay usoo noqdeen subxaan allah dagaalkiibaa markaa qadhaadhaaday halummu yaa cibaad allah ayuu nebiguna leeyay calayhi salaatu wasalaam xaggayga kaalaya markaa nebiga waa loo yimi dad badan ba markaa dambe yimi dagaalkii mar dambe ayuu hadana dib u bilaabmay subxaan nimankii reer bani hawaasin waa la jebiyey walaalayaal ciidanka ilaahay carabtii isu soo urursatay waa la jebiyey subxaan allah arrintan ilaahay baa qur kaga warramay subxaana wa tacaala oo waa kii alla lahaa subxaanahu wa tacaala ويوم ida إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الظالمين ألا وحو تلمامي سبحانه وتعالى maalintii yowma xunayn maalintii toga ama waadigii xunayn lagu dagaalamayay id acjabadkum kaharatkum waxaad xasuusataan markii farabadnidiinnii ay idin cajab gelisay ee aad tidhaahdeen annagana maba jabinayaba maanta subxaan allah labiyo toban kun oo ciidan ayaanu nahay subxaana allah markaad tidhaahdeen dib u xasuusta marka ayuu yidhi falam tughni cankum aanay waxbay idiin tarin markaa farabadnaantaasi oo waa la jabay bilowgii waa la jabay walaalayaal wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubad oo dhulkii waasicnimadiisina cidhiidhi idinku noqday subxaan allah uma wallaytum mudbiriina markaasaa dhabar jeediseen uma anzla allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala lmuuminiin markaasuu alle subxaana wa tacaala naxariistiisii buu keenayo oo xasiloonni iyo deganaansho ayuu ku soo dejiyey rasuulkiisii iyo muminiintaba sidoo kale alle wuxuu soo dejiyey junuud wa anzala junuudan lam taruuha askar aydaan arkayninna alle waa soo dejiyey subxaana wa tacaala oo markaa taageeraysa oo garab gelaysa muslimiintii marka ciidamadii muslimiinta ayaa markii dambe nimankii reer bani hawaazima cagta mariyey oo ka gacan sarreeyey oo ka guulaystay weeye nasrigii iyo guushiina muslimiinta ayaa helay muslimiintii sidoo kale waxaa usoo gacan galay maxaabiis aad iyo aada u tiro badan ayaa gacantooda soo galay iyo xoolihii ugu badanaa ee markaa la haniimaysto xilligaasi nebiga iyo muslimiintaba usoo gacan galeen sababtuna waxay ahayd ninkii malik ibn cawf ninkii malik ibnu cawf ee hogaaminayey ciidanka carbeed ee reer bani hawaasin iyo taqiif iyo qabaylada kale o dhan hogaaminay ayaa waxaanu nidhi wuxuu soo ururiyay dhammaan dumarkii iyo caruurtii iyo xoolahoodii oo dhan subxaan allah oo wuxuu leeyahay oo isu fatwooday yacnii e, si aanay dadkii markaa ma garanaysaa ay u dhiiradaan oo u dagaalamaan xoolaha iyo dumarkii aan ma shakano marka ninkii geesi buu noqonaya sidaas ayuu dhahay waxaa jiray oday markaa durayd la dhihi jiray oo qabaalka reer bani hawaasin ka mid ahaa oo indhabeelay markii uu maqlay codkii carruurta yaryari ooyeysa iyo cida adhiga iyo xoolaha markuu maqlay ayuu weydiiyey waa maxay sababta ay xoolahan iyo carruurta meesha maxaa keenay waxaa la yidhi ninkii malik ibnu cawf madaxdeynoo ahaa ayaa dumarkii iyo carruurtii iyo xoolihiiba halkan keenay ayaa lagu yidhi wuxuu dhahay kan sowmaydan arkin weligii xitaa muu raacin ama ma maarayn karaayo adda'ni da'nigu waa idah xitaa idama raaci karaya buu yidhi ninkani subxaan allah laakiin ninkii maalik ibni caf uu ku adkaystay inuu caruurta iyo dumarka iyo xoolaha dib u celiyo markii ciidankoodii jabayna wixiiba gacanta muslimiinta ayay galeen subxaana allah lix kun oo maxaabiiso isugu jira caruur iyo dumar subxaan allah ayaa muslimiinta gacanteeda soo galay sidoo kale waxaa soo galay hanti aad iyo aada u tiro badan oo la tilmaamaya afar iyo toban kun oo geela subxaan allah afar kun oo wiqyadood oo fida ah afartan kun oo cadhiya subxaan allah waxaasoo dhan muslimiintii baa haniimaystay walaalayaal kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam khalid ibn waliid buu u yeedhay wuxuu ku dhahay nimankii carare goobta ka firdhadee reer bani hawaasim iyo taqiif dabagal intuu isagoo iyo markaa kunnin ayaa markaa israacay oo dabagalay markaa nimankii baxsanaya carariyey ilama iyo ay nimankii ku dhammaadeen markaa meesha loo yaqaano taif ay markaa xusuunteedii ama yacni dhufaysyo ay lahayd magaaladaasi ay galeen khalid ibnu walidna wuxuu ka qabtay square ama godoon xisaar buu ka qabtay nimankiina markaa dhufayskoodii bay galeen oo halkiibay soo xidheen marka marka halka wax dagaala kamuusan dhicin waa xisaarka ama godoonka loo yaqaano xisaaru daaif loo yaqaano keliya waxaa ka dhacday markaa walaaliyaal warmihin iyo fallaadhihin baa laisku soo dad dadyo qaar ku dhaawacmay way jiraan xusaarkaas ama goodonkaasi waxaa la tilmaamay inuu soconayay muddo afartan maalmooda kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isaga tegay goobtii oo wuxuu tegay meel la dhaho aljacraane goobtaa nebigu wuxuu joogay sideed iyo toban maalmood adugu dhowr iyo toban habeen ayuu nebigu goobtaa uu joogay isagoo sugaya wafdi ka imanaysa reer bani hawaasin nimankii jabay bal hadda haddii ay yimaadaan oo ay nebiga markaa kala hadlaan arrinta ku saabsiisan maxaabiista iyo hantidii iyo xoolihii laga khaniimaystay markii ay iman waayeen ayuu nebigu xoolihii qaybiyey marka xoolihii ayuu qaybiyey waana marka markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xoolaha u qaybiyey dadkii markaa xadiisulcahdiga ah dadkii mu'alafati quluubihim qalbiyadooda lagu soo jeedinayay islaamka abu sufyaan iyo carruurtii u dhalay iyo boqol boqol halaad iyo iyo intaasoo waqiyadooda dahaba la siinayey iyo dadyowgii kale marka kala qayb galay goobtii dagaalka joogay la siiyey markaa xoolihii marka xoolaha intoodii badneed waxaa la siiyey reer maka iyo dadkii markaa mu'alafati qulubihim reer ansaareed oo iyaguna saxaabadii nebiga ka mid ahaa walaaliyaal waa kuwii cadhoonayey dabcan siirada nabigeena ayaanu ku qaada dhignay insha allahu tacala marar kalena waan ka warrami doonaa markaa reer ansaareed calaa kulli xaal markaynu soo koobno waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam dadkan waxaan u siiyey waxa weye waa islaamnimada ayaa lagu soo jiidanaya waa mu'alafati quluubihim idinkana waxaan idinta la saartay islaamnimadiin iyo iimaankiin haddii ka waran ba ayuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday dadkaasi xoolaha iyo waxyaalaha dhaldhalaalka adduunyada intay qaataan idinkuna aada la laabataan rasuulka ilaahaye moxamed sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu u duceeyey reer ansaareeda waa kii lahaa allahuma ansur eh, allahuma kfir lilansaar wa abnaai lansaar wa abnaai abnaai lansaar ilaahayo u dembi dhaaf reer ansaareed iyo caruurtii reer ansaar iyo caruurta reer ansaareed caruurta kale ay dhalayeen ilaa jiilka saddexaad uu nebigu u ducaynayey sala allahu calayhi wasalam dagaalkaas walaalayaal sidaas ayuu ku gebagabaysmay reer bani hawaasin markii dambe way yimaadeen wafdi baa ka yimi markaa way islaameen caruurtii iyo markaa dumarkii ayaa loo celiyey hantidii markaa lama celin karinino olready waaba la qeybiyey reer daaifna mar dambe ayay imanayaan iyaguna kuwii markaa xusaarka ama goodoonka nebigu ka hayay iyaguna ay islaameen walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale qabailka reer bani lmustaliq qabiil waxa weeye iyaguna ka mid ahaa qabaa'iladii reer bani judaym qabiil ka mida ayaa reer bani mustaliq la dhihi jiray ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray nin zakada kasoo qaada markaa way islaameen zakada cid kasoo qaada ayaa loo diray waxaa la diray ninka la yhahdo alwaliid ibnu cuqba ninkaasaa la diray ninkani waxaa la tilmaamaa iyo qabailka reer bani mustaliq in ay cadaawad iyo waxoogaa qadiimiya ay ka horreysay iyo colaad horo beri hore dhacday ay ay jirtay dabadeedna ninkii welid ahaabaa tegey nimankii reer bani mustaliq muslimiin bay ahaayen oo way soo ururiyeen zakadi iyo wixii nabigu uu ka rabay calayhi salaatu wasalaam iyo sadaqooyinkii geel iyo wixii marka ay ka baxayey markii haddaba labaatan nin bay soo direen ninkii haddaba welid markii uu usoo dhawaaday ayaa shaydaan unbaa wax u sheegayo wuxuu u maleeyey in labaatanka nin isaga ay dilayaan wuu cararay wuxuu ku noqday nebigii markaasuu ku dhahay rasuul allow nimankii sakadiina way diideen waxayna ku dhowaaden inay anigay dilaan nebigii baaba cadhooday calayhi salaatu wasalaam dabadeedna nimankii reer banilmustaliq markay ogaadeen in ninkii weliid ahaa dib u laabtay ayay cid direen oo nebiga u direen oo markaa nebiga u sheegeen in ay markaa bixinayeen sadaqadii iyo zakadii ay bixinayaan subxaan allah dabadeedna rasuulku wuxuu yeedhay sayfullahi lmasluul khaalid ibn lwaliid yaa khaalid khaalidow u tag qabiilkan un tag weeye soo fiiri haddaad ku aragtid astaantii islaamka iyo salaadii iyo markaa zakadii ay soo bixiyaan dee markaa waxaa loola dhaqmayaa sidii muslimiin khaalid wuu tegay markaa walaalayaal wuxuu arkay inay muslimiin yihiinoo zakadii ayuu kasoo qaaday waana dhacdada ay mufasiriintu ay tilmaamaan inay kusoo degtay aayadii qur-aanka ahayd fi suurat lxujuraat yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowma bijahalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyayow hadduu idin yimaado qof markaa war sheegay war un sheegaya iska hubsada fatabayanuu warkiisa hubsada eh, eh, eh, sidoo kale ay jirto qiraa kale fatathabatuu suga warka warka suga warka hubsada ha caddaado warku subxaan allah si aydaan markaa eh, si qaldan ugu duulin dad markaa ama ayn wax qaldan loo xukumin walaalayaal dhacdadaas ayay kusoo degtay bay mufasiriintu ay leeyihiin walaalayaal eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kale markuu muddo joogay magaalada madiina eh, wuxuu ka warqabay ama wuxuu ka war helay in roomaankii iyo carabtii Eh, duulaankii qasbatumuuti aan soo marnay nimankii markaa ay dib mar labaad isu soo abaabulayaan nebigu ciidan buu diyaariyey qaswada ama duulaanka loo yaqaano tabuuk ayaa dhacday nebigu wuu tegay goobtii dagaalka nimankii way cabsadeen markaa maysan imanin nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba goobtaa isagoo jooga ayuu wuxuu diray khaalid ibnu waliid ayuu diray oo waxaa loo xil saaray inuu keeno nin la yidhaahdo ukaydr waa boqorkii u talin jiray qabaayilka degan meesha loo yaqaano dawmat aljandal waa dhulka sham ayay ku taalay xilligan dawmat aljandal boqorkeeda ken ayaa lagu dhahay khalid markaasu wuxuu dhahay khalid khaalid rasuulka ilaahayow meesha aan kusii socdo carab carab la dhahdo reer bani kalbi oo aada u tiro badan ayaa dega ee sidaan u yeleed ciidankaan wataana waa yari leanna afar boqol iyo konton ama afar boqol iyo labaatan fardafuule oo keliya la socday khaalid ibnu waliid xilliga nebigu wuxuu ku dhaha calayhi salaatu wasalaam ninkanaan kuu diray isagoo ugaadhanayo xoolaha ugaadhanaya ayaad helaysaan waanad soo qabanaysaan waan idii keenaysa mucjiso subxaan allah nebigiibaa uga sii waramay inuu ninkaas oo wax ugaadhanaya inuu soo qabanayo oona uu keeni doono subxaan allah khaalid wuu baxay isagii ciidankiisii ninkii uu kayder meeshii dowmateljandalkii bay tageen habeenkii yani ay khaalid iyo ku beegnaayeen goobtii ayaa ninkii ukaydir oo gurigiisa dushiisa saaran oo firfirinaya wax oo dayixuna u yahay ayaa wuxuu arkay subxaan allah xoolo farabadan ayuu arkay xoolo fara badan ayuu arkay xaaskiisii ayaa sidoo kale iyadana waxay dareentay lo waxa dhici karaysa lo-daas inay ahayd lo-da dibadeedka loo yaqaan madaxa ku xoqonaysa ama geesaa ku xoqonaysa albaabka dhufayskii ay ku jireen ama yani magaalo yaro kasta waxay lahayd waktigaa dee meel dhufaysabay lahayd iyo meel albaabo laga galo marka loodiyo dii markaa gidaarka ku xoqaysa geesaheedii ayay aragtay subxaan allah markaase waxay dhaheen balag loodan dan cajiibka ah risqun saaq allahu ilayna waa irsaaqad ilaahay nagu soo leexiyey subxaan allah <laughs> nimankii ninkii uu kaydiri ahaa waa kasoo degay markaa gurigiisii uu dusha sare u saarnaa isaga iyo ciidamo markaa e, qolyihiisa qabiilkiisa kamida ah, ayaa soo baxay subxaan allah iyagoo ugaadhanaya lo-dii ayuu khaalid qabtay sadaqa rasuulullah iyo isagoo wax ugaadhanayaad qabanaysaa khaalid waa qabtay ninkii haddaba ukaydir isagoo lo-dii doonaya inuu ugaadho subxaan allah nin ay markaa ukaydirkaa walaalayihiin ayaa isagu isku dayay inuu dagaalamo waa la dilay marka isaguu dhintay ukaydirna waa la qabtay waa la qafaashay wuxuu ku dhahay markaa haddaad doonaysid inaan dil kaa badbaadiyo waa inaad furtaa dhufayskan magaalada dowmatal jandal io furtaa adu markii dambe waxay dhacday markaa yacni dood baa la galay ugu dambayn wuxuu ogaalaaday ninkii ukaydir la odhan jiray inuu furo dhufayska sidoo kalena uu bixiyo marka xoolo fara badan uu bixiyo ukaydir iyo walaalkiina loo geeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xoolo tiro badan ayuu markaa khaalid meeshiina kasoo qaaday radi allahu canhu nebigiina wuu u geeyey ninkii ukaydir ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo rogay markaa jizyo in uu bixiyo ninkii ukaydir la dhihi jiray subxaan allah khaalidna radi allahu canhu xoolihii iyo markaa shaqadii loo diray sideediiba uga soo baxay radia allahu canhu wa ardaah sayfullahi lmasluul seeftii allah ee galka la-ayd walaalayaal xalqadeennii toddobaad oo aynu kaga warramaynay khaalid ibn lwaliid eh, radi allahu canhu taariikh nololeedkiisii inahaasaan kusoo koobi doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala xalqada soo socotana aynu kaga warrami doonno insha allahu tacaala geeridii nebiga iyo wixii ka dambeeyey iyo arrintii murtadiinta iyo sidii markaa khaalid ibn walid radi allahu canhu uu uga qayb galay iyo weliba gacansaarkii ugu weynaa ee uu khaalid ibn waliid isagu lahaa radi allahu canhu ilaahay raalliha ka noqde hada wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu